xaggeedu ka ahaaday amase ficilayn waa min razaa razaa oo waa musiibeeyey xaggeedu ka ahaaday waxrif garo xaggeedu ka ahaaday udnun male xaggeedu ka ahaaday halkaanna wuxuu kugu sheegaa awa oo macnaheedu yahay raxima waa u naxariist ama raqa lahu waa uu jilcay yawii masderkeeda maahan darafkeeda masderkeedu mafcilatun oo shaaduu ku imaana awaa yawi facala muctalulaam bilyaa reer koraaduu ahaa inuu kor ku yimaadaa la raba ah, mar hadduu muctalulaam yahay masder iyo darafba koraa laga rabay waxaa shaadoobay waa masderkii waxaa leedahay mawiyatun aa leedahay mafcilatun aa lagu yidhi taa aad gelinaya mawiyatun aad leedahay ma'wiyatun naxariisasho ama dhimrin aad leedahay o waqfir mafcilo ka yimid waxaa leedahay hafara waa dhaafay yaqfiru waa dhaafaa waa shuhrat اlkasr yaqfiru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 oo haddee maba ahan shuuratu dama ee waa shuurat lkasra laa yaqdiruuna calaa shayin suuraة الbaqara ya ayuha اladiina aamanu laa tubdiluu صadaqaatikum biاlmani wاlأdaa kaladii yunfiqu maalahu ria nas walaa yumin biاllah wاlyوم الآkhiri famaثluu kamahali safwanin calayh turaabu faصaabahu wabilun fatarakahu saldan haye laa yaqdiruuna soo maha laa yaqdiruuna calىa shay mima kasabuu marka waa yafcilu waa yafcilu marka waxaad tidhaahdaa uma mafcilati dir iqdir mafcilaheeda la xiriiri limaa qabla waxa ka horeeya washruqan qoraxayso oo qoraxayso ama qundhacayso mafcilaheedana la xariiri bikhalan meel bannaan ku qundhacayso ama ku qoraxayso waqbur uqbur mafcilaheeda la xariiri intaasna saas isugu cadfanta macnaheeduna wuxuu yahay qadara wuu awooday yaqdiru waa awoodaa waa shuuratu lkasra waxaa laga rabay iftax masdaran wa siwaahug sir masderkiyaa ku shaadoobay hoos qiyaasna aan lahayn maqdiratun aa la yidhaahdaa maqdiratun maqdiratun awoodid dhe maahan makaanu awoodid maqdiratun awoodid aada leedahay waa qoraxaysa tii hore iyo tan waxay u kala duwan yihin tii hore qoraxdaa soo baxday ahayd macnaha bisay u kala duwan yihin waa isla shuhratu dam tii hore sharaqati shams ay ahayd kana sharaqa rajulu bikhalal ninkii yaa qundhacaystay macnaha markii qoraxda ay soo baxday oo qoraxdu ay wadhaartay ayuu qoraxda isku dhigaa qofka qoraxdaasuu rabaa inay ku dhacdo meel bannaan oon wax qoraxda gabaadoo uga aadan aan la arag uu qoraxda isku dhigay wey sharaqa Ah. marka labada lafdi waa sharaa iyo shara laakiin midna qoraxaa soo baxdu ah midna qofkaan qoraxdii isku dhigay wey ah, cadceedii uu isku dhigayo qoraxdii inay ku dhacdu rabta uu raba malaa meel baraf uu jooga washruqan marka qoraxayso qoraxayso bikhalan meel bannaan ku qoraxayso sharaqa yashruqu waa reer koraad waa shuratu damma mafcala laga rabay master iyo darafba darafkiiyaa shaadoobayoo mashriq makaanu qoraxaysi wey meel qoraxda laysku dhigo wey waqbur qabara waa qabreeyey yaqburu waa shuhratu damma waa reer koraad master iyo daraf waa koraa laga rabay mafcal maqbir maqbiratun ay ku timid maqbiratun maqbiratun tana mashriqatu e mashriqun maahan ogow makaanu qoraxaysiga waxaa leeyahay maf'ilatun taad ku dare taad ku dare waxaa leedaha mashriqatun tanana waa maqbiratun ah, maqbiratun aad leedahay intaas markaad sidaas tiraa waa min arabi ramakalla waa min arabin halkaan ku cadafnaa min hore naga horayda inaan helna wey jaarmujroon ku cadafno mina wi ma haysanaa waqbur waa darfu makaan waa xashaadka maqbiratun makaanu qabriyeyn wey ee qabriyeyn ma makaanu qabriyeyn wey wa min arabin waxaa tiraa mini minawi jaanmajuurkaasaan ku cadfayna waxaan leenahay mafcilatun mafcilatun min arabina xaggiisay ka ahaatay wa min arabinay ka ahaatay aan leenahay halkaas oran ku cadfayna kor waxaan kaloo noo bannaan inaan meel kale ku cadafno ka dhow waana sida uu manaahilku u icraabee waxaa leedahay wamafcilati wa mafcilatin mafcilatin wa mafcilatin la xidhiiri waxaan soo qadaraynaa mafcilatin oo mafcilihii hore aan ku cadfayno wa mafcilatin la xidhiiri mafcilahaasoo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 laga dhalaaliyey min carabin baahi ama caqli wasaliarbacahaa carabinta afarteeda saddexee oo saddex shaqal ataliiu saddexaynta qad budila waa la siiyey huwa taliidka limahlikin halaagsamid mahlikin halaagsamid waa la siiyey kadaa kalmadkuuri afartii ka horraydoo lasoo sheegay xaalo la mid sharax shada waa shaadoobay alkasru kasruu filmasteriyu ku shaadoobay min rafaqa waa dhimriyey xaggiisa xaalu masterku ka ahaaday wa casa wuu caasiyey xaggiisa xaalu masterku ka ahaaday wa kabira waa weynaaday xaggiisa xaalu masterku ka ahaaday wa fil makaanina waa ku shaadoobay min sajada waa sujuuda iyo wa awaytul ibila geeliyan soo dumay xaggiisa xaalu ka ahaaday labadaas waa makaan ey damamtuha geeli waa soo dumay fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa almarfiqu waxaa la yidhahaa dhimrin waalmacsiyatu caasin wa calaahu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 halaagsamid wamahlikatun halaagsamid wamahlukatun halaagsamid laakiin fiiri inuu halkan inay siyaado ku tahay tanaa kutusa fiiri waa jaaa waa yimid ataliisu sadexaynta ayda noqoshay filmasderi ku yimid min halaka waa halaagsamid xaaluu ka ahday fa yuqaalu waxaa la yidhaha almahlaku halaagsamid wlmahliku halaagsamid wlmahliku inay xagga siyaado ku tahay ogowma ah, nuskadii aan ku daraynaa fiican nusaan ku daran yahay mise ilamaa socdaan waa horay hareen nusqaan ku darayn lama hayo miya ah, ee waa lala socda miya alxamdulilah alxamdulilah haya wuxuu ku yidhi fiiri meeshaan walaysa fi lkalaami kuma sugna mafcuulun hadda mafcuulatunna waa la midaa leeyi mafcuulatun waa la mid ah, aye arday oo matniga aad ugu xibsan yahaan raba ya matniga ridwaan haye ila soco wuxuu ku yidhi walaysa fi lkalaami hadalka carabiga macnaha kalaamuulcarab wey kuma sugnaa mafculun siwaa mahlukin wa makrumin wa macwunin hadde macuuninu hadhow noqonaa ogow waa la ilaalina iyo wa malukin oo risaala risaalada la yidhaha maluk waa meesha malaga laga keenay ah, malakun meesha laga keena wey risaalo wey marka fiiru mafcul wuxuu ku leeyahy oo cayntu godan tahay wax kale lama hayo marka laga reebo mahlukow makrumun makru macwunun macuna wey marka la ilaaliye maclukin oo ah risaalo inay ku yar tahay carabiga mafcuul ama ta halahaat ama ta ayay lahaane beytkaan ku marnay akri ha ina maalig waay ina maalig waay matni laamiyada laftirkeedaan ku marnay inay yar tahay in carab laga soo raray mafcuul haye maxamed cabdalla u daaya ha iskugu teginine nin la iskugu tagayaa ku guulaystay wadamun qalla muxmila ah, wa mafcalun mafcilun wa mafcuulun wa bita taniisi fiihaa tii wey war waa laba socdaan u malayna kitaabka alxamdulilah wuxuu ku yidhi fii qowlihi qowlkiisa makrumka makrumkaad ka sifayna fii qowlihi makrumkaasoo fii qowlihi shaacirka qowlkiisa ku sugan ow ku qawlay liyowmi rawcin argagax maalinkiisii ow ficaali makrumin ama wanaag samayntiisa ficaalaad leeda fada kasrad saare makrumkuna waa masder liyowmi rawcin argagax maalintiisa ow ficaali makrumin wanaag samayntiisa horta beytkaas waa lagu arkay mafcul oo makrum ah iyo wa qowlihi shaacirka qowlkiisa tanna waxau ka rabaa inuu keeno macwun macwun kaasoo fii qowli kuso iyo qowli iska dheh shaacirka qowlkiis oo uu yidhi busayna fiiri gabadhaan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 ina laa mayada in lazimtihi haddaad laasimto acantinii waa aad ii kaalmayn ah, oo jacaylkayagii inuu shaqeeyo gacanaad igu siida calaa karati اlwaashiina maca karati اlwaashiina kuwa dadka isku dirdiraa tiradoodu iyada jirtay fara badan yihiin haddana kaalmaad isiida ayu macuunin aalm huwa kaalmahaas dhe wahuwa kaalmahaasuna ayu macuunin waa kaalmo midka u dhammaystiran macalshaadkana waa ayu macuunintaas ah, oo asalkiis weliba ahaa ayu macunin eh, kadib la yidhi taxaraka xarfu cilati waqablahu saakinu saxiix iyo wa qowlihii shaacir qowlkiis ou yidhi abliq gaarsii annuxmaana akaada waa qalad nuskaday ku taallo akaadu meeshaba kuma jirtaba wax jiraaba maa nusada oo muxaqaqana maba ku taallaba ah, culumadu iyadoo aanaan midaas muxaqaqa aragay culammadu ka digi jireen oy dhihi jireen aqaada iska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 xadfuاlaaqil wey tarqiimku wاlaslu asalku fiiha wuxuu ahaa macuunatun وamakrumatun وama'lukatun saasuu ah wallahu subxaana wa tacala alam sal اllah wslm wbarak la nabina